baabu xukmi nuuni wlmiimi lmushadadatayn miimka iyo nuunka la shaday xukumkooda baabkiisi weeyaan hadda kan way shadan yihiin kuwii hore een soo maray ee idqaamka ahaa kuwiiba way shadnaayeen kuwan maxaa gooni loogu dhigay war waxaa jirta shan qolo oo sideeda u shadan baa jirta oota aan leenahay ama ka qabanayna marka shadkuna waa mawduuc idqaamkuna waa mawduuc taa darteed bu sheekhu laba baab uga kala dhigay iska fiican wuxuu ku yidhi haddii la shado nuun iyo miim waa la uneeyey waslan wa waqfan deetana sheekhu siduu qur-aanka u yaqiinay hal kelime ah keliyatay ku aroortay miim iyo nuun shadani hal kelime ah qur-aanka dhan hal eray ah keliyay ku jirtaa miim iyo nuun shadani meel kale kama helhaysa halkaasi waa halkee faatamahunna weya ereygaa keliyata ku jira miim iyo nuun shadani markaa deetana wuxuu sheekhu ku yihi katamahunna iyo waxa lamidkaa weyaan waqfan wa waslan miim iyo nuunshadan iyaga waunahooda waa daahirinaysaa toos baad u daahirinaysaa magacood kolka sheekow magacood waxaa weeyaan une mushadad ah la yidhahaabu ku yidhi sheekh une mushadad ah maxaa jiray une idqaam ah soo maahay mushadad ah kolkaa kuwana yidhaahaa waxaanad ka digtoonaataabuu sheekhu uu ku yidhi waxa iyaga ka horeeya inaad inaad inaad madid ka digtoonow waa arrin aad u baad eega maxaa odhanhayaa uma uma maad arkaysaa uma meesha hore lama odhan uma inahum lasaalu ljaxiim ina allaha ma arkaysaa saas kolkaa u odhanaya waa arrin aad u khaiira weyaan xamsi kalaan dhegta kuu saari adigu waxaa taqaanaun codka waaweyn mudaqiq ma tihin kolkuu codku waaweynaado unbaad fahmi in allah kolkii la yidhaha badan alla ya baa meesha soo gashay aada ii dhegayso xaraf markaad duqumihiisa ku hadlahayso ama kolkaa ma aragtay wuxuu kuu noqon mujaawarkiisa aad ka ilaalinhayso carabkaaga u fiirso ilaa od carabkaaga ufiirisid u fiirsatid waxaad ma hagaajinaysa aada u fiirso makhaarijta iska dhowr eega kolka lagu leeyahay waxaad ma aragtay aad ka digtoonaataa waxa ka horeeya inaad madid haddaad kordho wiijiiddo maxaa ka dhalan alif soomaa maha haddaad hoose wiijiiddona haddaad dulgodaalkii jiidana waaw baa ka dhalanaya sooma waagu sidaabu kaga dhalanaya waa inaad iyaga makhradkoodii tagto soo saama xarakadana jiiday waa maxay waa iyagan makhradkoodii laftiisa weyaan xataa sida daata ahaan haddaad u tagtana noocii noociisa weyaan miaal baan eega ku siinaya waxaa jira kolal badanoo marka wax kaa saxayo aan ku idhaaho waxaad kala dhowrtaa inaad xarafna sagbada geysid xarafna bilifoonka aad geysid waa arrina aad kaagadigoo ama aan ku idhaahdo sida beriis la darsanaya oo kale muxuu odhan meriyana mer miimka xaguu geyey guduhu geye sooma abu mer soo yidhi federhum hoos bu wixii u dhigay hadda markay weyntahay baad aad u fahmaysaa sooma in yar haddii la yar khafiifiyo aad uma fahmaysid waxaa jira haddii aad labada xaraf inta u dhaxaysa aad carabka aad dhaqaajiso dhaqaaqaasi waxbuu keenaya ogaanteeda laab miaal baan eega ku siinaya maalan ba khalqan jadiida khalqan jadiida eega erigaasaad ku hadlahaysaa markaasaa deetana waxaad odhanaysaa khalqan jadiida xarafkaa yabaad ku dartay qan maxaad samaysay yabaad ku dartay maxaa ahaa wuxuu ahaa leebarkiisa isagoo haysta ereyga markaad hunaha ku taagan tahay ama aad ku sii socoto carabkaagu waa in uu la socdo marba xarabka aad ku taagan tahay ama aad ku sii socoto waa inuu la socdo maalan eeg maxaad odhanaysaa khalqan jadiida qanja qanja soo ma arkay min qaaf ilaa jiim ee carabka hoos uma sii diinaysid oo ma odhanaysid qon qon soo ma arkaysid ma odhanaysid maxaa taa lamid a ah? an an ma odhanaysid maxaa odhan ah? ankaada ankaada inkaada ma arkaysaa xaggaa iska dhow ina allaha iyo an yaquluu ma arkaysaa ee ma odhaysa an yaquluu xarafka marka aad isticmaalayso maxaad odhaysaa man kaan ee ma odhanaysid man man soo ma arkays man yaada ma dareemaysaa waxyaalahaasoo dhan iyo carabku inuu dhaqaaqo ayaad iska dhowrhaysaa maalan bataan waxaa lamid ah camalan saalixan oo kale soo qaado camalan saalixan maxaad idaadoonaysaa camalan so camalan lan soo ma arkaysa hada huwa khaطأ waa maxay saxiixu camalan صaadixan camalan صaadixan law so soo ma arkaysa law so xarafka markaad carabkiisa laamkana haweynaynin laamka iyo saadka inta udhaxaysa halkaad u fiirsanaysaa waa halkee waa laamka iyo saadka inta udhaxaysa halkaas kolkaa ma aragtay kuu noqonaya sida aan cunada mufahamka aan kaga hadli doono almuhim waxa ku hadi waa maxay qaacida aan ku siiyey inaad ku camalfashid iyo kale war maayo taasaa ku hagaysa qaacidadaasi waa maxay koordhawga fuquma dhaqaaqo maxaan ku idhi koordhawga garhkuma dhaqaaqo halkan hoos u dhaqaajin maysid kolka meesha kordhawga haddaad la halkaa dhaqaajiso ya meeshaa soo gashay ogaanteeda dhahow leanna halkaasi yay u dhaqaaqi jirtay ya iyo alif keliya ta u dhaqaaji jirtay saa uma xusuusin markaad wax isqiinayso marka aad wax qiimaynayso inaad xuruufta aad kala aad kala fogfogayso oo kala raaraajiso iska dhow inuu carabka iyo fuqu iska dhaqdhaqaaqaanna iska dhow mawduuc waad fahamtaan umalaynayaa sheekhu arrin daqiiqa ayuu ka hadlay taa isagoo kuu sheegaya sheekhu wuxuu hadda arrintaasi aad bay u badan tahay ogaanteeda lahow welibana khata'a soomaalidu meeshan aad buu ugu badan yahay aad isaga dhow ina allah ina allah labada xaraf kuliyaha waxba u dhacayn waa sidaas weya uma labada xaraf ina waba udhacayn banaanka dhow dhowr marka labada xaraf aad u kala wareegayso carabku inuu dhaqaaqana iska dhow waad fahamteen taas kuu sheegi waa sheekhu wuxuu ku yidhi in shubitad haddii la shada nuunan iyo wamiinun gunnaa waa la guneeyey waslan iyo wawaqtanba kaatamahunna iyo waxa lamidkaa ah weeyaan gunnada zamankeedu muxuu la soconayaa surucada qiraa'adaadu la soconaya wasami waxaad ku magacawdaa xarfa qunatin ku magacow oo mushadad ah oo waxbar ka digtoonow limaa qablahumaa waxa ka horeeya an tanduda inaad mado ka digtoonow buu sheekuu ku yidhi